salaadii yani fanideedi salaadii oo suuf rugni waxaa la ihaahaa waxii maa yalzamu min cadamihi lcadamu wayalzamu waxay ka laazimaayo min wujuudihi lwujuudu wujuudihi lwujuudu macnaha waxaa waaye maa waaye rugni alhira oo yalzamu oo kalaazimaayo min cadamihi rugnigaa waayidiisi yani salaadaa waayidankeedii waajib waayo taankeedi ka laazimaayo wayalzamu ou laazimaayo min wujudihi jiritaankiisne yani alwujuud salaada jiritaankeedi ee kalaazimayo kaasa runiha qaacidadii bu waaya haddii rugni la waayo salaadii waa la waayey haddii rugni la helo salaadiina waa la helay hadda rugnigii aan aan galaynaa oo amarkiisi saa aha amarkiisi saa ahay aan arkaan salaati maxaa yiri sheekh imaam nawowi radi allahu tacaala canhu ardaahu alaaata cashara waxaa kulmihaa tamci saddexdii waxaa kulmihaa yani waxaa kulmihaa xuruuf aa kulmihaa qifan aalahaa xuruufta ah qaaf iyo fa iyo nuun oo kaas qaafka yani macnaheed waxa waaye qifan qaafkii waxa waaye rugni qowli ah aa la wadaa fa'dana ficliya waaye nuuntana aniyatu niyadii waaye wakalaana isku kulmi dabdiga fuqahada ay ku aruursan yihiin halana kulmi halhaas waaye halaa xaruuf oo kulmi hayso yani arkaanta oo salaada tami saddexda rugniyo halhaana kulmi qifan qifan lahela markaas alqowliya walficliya wاniya inta hadii la hiraa yani afcaasha hadii la hiraa oo niyada goonigeed aloo xisaabo la hiraa afcaasha todobaay naqihaysaa haddii niyada gooni loo xisaabo afcaasha waxay naqihaysaa todoba aqwaashana waxay naqihaysaa shan haddii oo loo dumo niyada loo dumo afcaasha aqwaasha hal waaye hal waaye sidaana tan bay saddex ku noqon shan iyo todoba tamay lama niyadii haddii hal laga dhigana tamay saddex intaa ku haya arkaanu salaad salaada arkaanteedii alaaata cashara tamay saddex haakada muxararka imaam raafici kitaabkiisa muxararka saana kusoo dhigi maxaa yeelay dumaaninadii gooni ahaan looma xisaabaayo ay ku jiraan dumaaninadii usiga hmm. waxaa lagu xisaabaa wasfi oo ruknigaa iska leeyahay waصfi waaye dumaaninada oo ruknigaa iska leeyahay macnaha hea waaye waa sifo tilmaan waaye tilmaan manaha waصfiga hea waaye manaha tilmaan waaye oo magaciisii oo waa tilmaan hea waaye waصfiga manaha hea la wadaa hay macnaha tilmaan waayo calaa kuli xaal waxaan soo sheegnay looma jeedo oo ma loo wado sunna ma loo wado yani arkaantaasi tilmaankeeda loo wada rugniga tilmaankeeda waay waxaa waaye afartii oo rugniga ahaay oo ficliga ahaa oo yani ficli oo yani ficliga ahaa afartaas tilmaankoodi waay hay-ada ka kaas afarta maxaa ahaa rukuuci ictidaalki iyo sujuudkii iyo juluuskii bayna saydatayni ka inta waay halaas rugniga intaa afartii qiyaamkana ku jiro waa ka inta afar oo rukuuci ah ictidaalkii iyo kuwaas ay tilmaan u yihiin juluuskii bayna saydatayni iyo sujuudka intaa marka arkaanteedii oo afarta ahayd kulligoodii afartoodii waxaa uwaajibaa dmaniina uwaajibtaa dmaniina xasiloonaan auwaajibaa auwaajibtaa macnaha ninka imikiis yani ictos rukuuco rukuucaas qadar subxaana allahi in laga hiraa asku xasilo akuwaajibaa yani subxaan allah yani imaam shaaficiyada waxay qabtaa halaa kaafiha laakin xadiidka abu da-ud xadiiakaam waaye saddex waay madhabtahay hal keliya markii subxaan rabi ilacalaa wabixamdi ama subxaan allahi keliya intaan ka oo jilbahay aan qabano halhaas aan lagu cusanaano dumaanadii waa dhaca wujuubkeeda intaas xasiloonanti intaas kusukunaahaysaa marka tumaaninadaa afartaas magaciisi oo اعtidaalka iyo rukuuca rukuuca اعtidaalka iyo saydateynka iyo bayn اljuluus bayna saydateyn iyo sujuudka intaas ay waajibtaa shardi ay u tahay shardi afartaas yar u tahay tumaanooda gooni ahaan si gooni ahaan looma xisaabaayo inti sheekh nawaawi manhaajka saas afartaas u bixiyey waa ru'yiga yani shardi waayo oo afartaas shardi u tahay rugni kama dhigin duul badana qabaa kitaabu tanbiih waxaas ka dhigay tamisiyeed arkaan salaad tamisiyeed aas ka dhigay dumaaninadii afarta aheed gooni ahaantoodii yani asku xisaabi tamisiyeed waxaad ku xisaabi arkaantaas ku xisaabay dumaaninadii afarta ahaayeen inta tamisidaha iyo niyadii gooniyeed iyo dumaaninadii afarta ahaayeen arugna asku xisaabi sidii oo yani abu shujaac asubi abshujaac si suu geeyo abshujaac saas qabaa alxaasil waxa waaye calaa kuli xaal khilaafka oo dhexdoodu yaal oo laisku khilaafsan yahay waxa waaye lafdiga iyo xukunka dhexdoodii khilaaf ahaadi waaye lafdiga yani muranka dhexdooda yaal waxa waaye xukunka lamada yaal xukunka iyo lafdiga dhexdooda yaal waaye waxaa laisku haasta halhaas waaye waxaa laisku haasto lafdiga iyo xukunka waxay dhex yaal waa isku khilaafi oo la isku khilaafaya waxa waaye rukniga waaye o amase rukni waaye oo afartaasi oo yani dumaniinada ah rukni waaye aa la isku amase waa amase rukni ma aha rukni waaye iyo rukni ma aha laisku haastaa afartaas oo dumaniidka maxaa yeelay markii rukuucdi intii rukuuca dumaniina ya yani inaad kuxasilooyaatid aa la rabaa waajib waaye shardi waaye markii samic allahu liman xamida intaas joogto yan rugni waayo meesay imaadoonaa marka la sujuud sujuudka loo xasilo lama sujuud in loo xasilo igana rugni waay qadra subxaana allahi subxaana rabi laclaa wabixamdihi digrigeeda intaas waayo haddii laga soo kaco rabbi firli warxamni taal laleehay alaas la fadhiyo lama sujuud fadhi u dhexayna rugni waayo saas yani o dhamaaninadeedi rugni waayo duul ah saas ha in la xasilo yani shardi waayo intaan qadanaa marka afartan shardi waaye mahine rugni maahaa alh rugni oo goonigood ah maluu tirihaayo waaliskuhaasana kaale rugni waaye afartaas i ma aha marka i waxay naqdeen alhidi hmm. <coughs> tliskuhaas waaa waaye shan mas'ala waaye khushuuca naftiisiya luu dari rugni luu daray wakaas khushuucane waa rugni alhidi wakaas culamada berkoodii waxay hireen culamada berkoodii waxay hireen khushuuca ruknu min arkaani salaad as ka mid yahay khushuuca salaada la khushuuco ruknun min arkaani salaad ay ku tiriyaan shantan waa kana iyo niyat lkhuruuj salaada baxideeda markii laga baxaayo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu markii laleeya intii la salaanaqsanin baxida salaadeedii salaada ka baxideedii ilniyoodu rugni waaya bacdulculamaa aa dhaheen shanta waa bitakbiiri waa kaas niyada yani in lagu xariiriyo takbiirta lagu xariireyne rugniga ka dhigeen intay ka dhigeen mawaalaadkii <clears throat> yani xariirintii salaada arkaantaan oo xariiriyo kulli ki kala kika loo xijiyo xugriwaay ka dhigeen alaa kuli xaal ki afshanaad waxa waaye ninka dughaya naftiisi rugni a laga dhigi ka dughaya naftiisi rugni waay maarti soomka camal waan sheegi doonaa insha allah <clears throat> maadaama magaciisii soomka markii arkaantii la tirihaayo wasaaimu safiinaa dhigtay safiina wasaa'imu kiin soomaayey arkaan som waaa l aniyatu saddex waay aniyatu tarku mufdirin wasaa'imun alasoo maadaama oo soonka ba yani ninka soomaya rugna laga soo dhigi safiinada ala xisaab oo rugna laga soo ay leeyihin kana rugni waayo duulka leeyahay musaligana rugni waayo waa rugni askahay alaa kuli xaal sidii qawiga ah oo qawiga ah oo muctamadka ah waxa waaye niyat <clears throat> اlkhuruuj suna waay saanagawi aswato aftiisi as dadka kaleeta waxay ka dhigeen be oo erkaaxa ka dhigeene laakiin una kitaabkan haddaan akriyo waayo inu saana muctamad ahe niyat اlkhuruujka suna waay qawiga waa sunno oo bacdigood culamadu waxay leeyihiin ay yireen rugni waaye laakin rugn oo oo murug ku jiro waaye manaa oo halaagsan yahay waaye rugninimadiisi bacdigood maxay yidheen musaliga rugni waaye hmm. arkaantay mid tahay maadaama soonkii arkaantiisii lagu xisaabaayo si safinada dhigtay arkaanu soomi halaaثat anniya watarku muftin wasaaim la yidhi rugniga saddexaada laga dhiso gabashiisii rugniga saddexaada laga waa kaas marka taas ay uqiyaasteen maadaama soom saaimkii rugni asnaqday naqday musaligana rugnigaas culamadii barkeed oo leehaayeen waxay leeyihin yani musaligana rugni waayo hadii soom saaimka rugni looga dhigay rugniyaalkiisi qoolkoodii waa la radiyey imaam nawowi iyo dad badana radiyeen waxaa la yidhi yani daciif waaye waxaa yeele usiga soonka waxaa saaimka rugni loo yeelay soom wax muuqahaya ma aha ninka soomaayo ininka kaleete ma kala baxsanaa waa isla socdaa waa la isla joogaa waa lasla wara waa laisla waramaa waa isla gadaa hadda soo kuu sheega maahine makasi kartid wax korka laga arkaayo ama afcaashiisi wax loo jeeda ma aha taa daraadeedii saaimka aragn loo yeelay wakaas ma muuqahaayo mana waa muuqahaayo soonka ma aha macnaha hadda tilmaan oo muuqata ma aha oo soonka lagu kasaaya ma qabo soonka tilmaan muuqihiisu oo lagu garan karo macnaha luu kasi karo malaha oo luu garan karo oo luu kasi karo malaha afka imano oo luu kasi karo ma qabno oo luu garan karo mm, eyrkiisi <clears throat> <clears throat> us iyo eyrkiisi ma lala kasaayo nin soomaayo nin kaleetan soomeynin wa la garan kara maha maadar hasan n kara ma walakasi kara maaha unugtasaa waa kaas ama salaada ninka ninka dukahaayo waa kaas ficil waa asla imaaha waa kaas maxaa yeelay waa sujuuda waa rukuuca mano waa ictidaala waa kaas mm-hmm. sujuudkiisi waa muuqaha waxaa la hidaa musaliga sujuudkiisi waa muuqaha waa kaas rukuuciisi waa muuqaha waxcad waaye marka musaliga in yani rukni laga dhigo waa laga kaabtoomay maxaa yeelay wax isuubihaayo oo salaada asfalaayo ficilkiisaa laga kasaa ficilkiisi aa laga garanaa waa kaas ficilki ani marki af somalia intu jiraayo afkey waa kakama somaali wenta waa af somalia kaaslo haynaa kaani af somaali waay nimba baradkiisa waa ximano habeen goonibs kuhadlaa baraawa goonibs malaba kulli wakaas waa su markis waa rukuuca waa sujuuda <clears throat> maadaama yani tilmaantiisi wax cad waaye hay-adiisi salaada hay-adeedii waa cad waaye afcaasheedi waa caddahay oo wax muuqahay waaye tilmaanteed waa caddahay maadaama saa'imka oos muuqaynin oo tilmaan lagu gartan aan lahayn inaad saa'im yahay <clears throat> rugnaas ahaad midkaan soomaysnaad farqiga oo udhexeeyo soonka iyo salaada intaan waaye bacd lculamaa waxay ziyaadiyeen arkaantii khushuucay u ziyaadiyeen khushuucana maxay yidheen rugni waaye wakaas fuqahada bakeedaa ziyaadiyeen wakaas waa yidheen rukni waaye bacdigoodi waxay yidheen muwaalaadkii <clears throat> arkaantii la xariiriyo salaada haddii rugni as dhameeyo rugni kala asbilaabo marka qyaama kasoo baxo rukuuc rukuuc markais ka baxa ictidaalo wax kala isxagilin yani markii ictidaal ka baxo sujuud ma sujuud soo baxa juluus bayna siidatayn sujuud ka baxa bayna siidatayn intaan waay mumaalaadkaasaa la yaqaahaa rugni waaye ay leeyihin akaantii xariirinteedii rugni waaye haddii hal asbago alkalaamaad ala xariiriyo sidaan waaye kaas waxaa la yidhi inta aan soo sheegnay shantan kuli shardu lilarkaani waayo arkaanta lay shardi ay u tahay mana arkaan maaha <coughs> goonigii intaan aan soo sheegnay kulli goonigoodii <coughs> goonigoodii rugni oo maahe waa shardun oo lilarkaani arkaanta shardi u ahaadi waayo qarnuniyati bitakbiiri waan soo sheegna had qarnuniyati niyad lxariyo markii allahu akbar bilaawa salaada markaad bilaaweysid kaasay yani usme sidii qawiga rugnime ahe takbiirta niyada laxariyo markii usalii farda duhri lilahi tacaala niyadaadi aad ka tiraahid afkan aad u dhawaaqdid sunaa aheeda agtaani shardi waaye ma yani rugni ma aha culmada barkeedina waxay dhaheen rugni waaye niyado takbiirta lu xiro markii ah la xariiriyo rugni waaye sidii qawiga ah rugni makaasey sidii qawiga ah taas rugni maaha shardi waaye arkanta khushuucane qawiga waaye khushuucane waxa waaye oo liiri rugni waaye yireen salaada sunayaalkeedii salaada nafteedii si xaqiiqa ahaan sunayaalkeeday kamid tahay sunayaalkeedii yaa kamid tahay maxaa yeelay salaadii aan luu khushuucin salaad ma noqohayso salaadii aan luu khushuucin salaad ma noqohayso imaam غazali raximah اllahu taعaalى وarضiya allahu taعala canhu وardaahu وqadas allahu sirahu kitaabkiisi ihyaa culum diinka waxaas ku sheegay as ku dhigay waxaa siri alkhushuucu min alarkaan اlbaطiniya khushuuca os kitaabkiis ahe arkaanta oo daahiriya ma ahe waa arkaanta os yani minhaajka dhanbe waxaa laga soo gaagaabiya saddex kutub usleeho markii oo imaam shaafici asdeji kitaabkiisa un buqni iyo muzani aska gaabiy mukhtasarkiisii buwaydina aska gaabiy yani imlahiisii imaam shaafici aa soo dambeeji waxaa iska gaabiyey kuwaasi waxaa iska soo gaabiyey waji iyo wasiil basiid askusoo gaabiyey basiid iyo wajiiz iyo basiid muxarar laga soo gaabiyey muxarar waxaa laga soo gaabiyey kitaabkan minhaajkaa soo gaabiy imaam nawowi maxaa soo gaabiy yani sanadkiisii calaa sanadkii oo buwayd ya badan soo soqabaaya musanine buwaydkiisii malhiisu badan yahay maca dalika imaam ghazaligaas weynay oo xujat lislaam lahiri kitaab waa isku yiri khushuuca ah, rugni daahir ma aha laakin waa rugni badiniya waay arkaan badiniya arkaanta oo qalbiga laga rabo inaa yani la helo hadii oo haddii ilaahay usiga dhexdooda la xisaabiyo rugni waay maaayl ilahay makadilaahays iyaaka nacbudu allahu akbar makadilaahay inaa kabacda rasid banaanka mikijoogta dhexeed kabacda la rabaa maxaa waaye waxaa lagaa rabaa mehed ina imaa doontaa waxaad kashi allahu akbar qalbiga ina ku haysa markii tiri allahu akbar waxaad akriyaysid keliya inaad adkiyo khushuuc alkhawaas khushuuc alcawaama khushuuca walmaxaayaan khushuuc alkhawaas waxa waaye wax ilaahay ahayn qalbeedka salaadaas khushuuc alcawaamti fudud waxa waaye waxaad akriyaysid keliya ina qalbiga ku haayo halaas ad akriyaysid salaada kamid ruknigeedi ahay faatixada horeysaa inaa qalbiga halaas hal faatixadaas xasuusnaad haddii begtid suuradii haddana oo sunada ahayd luujiyaahina qalbe isku haasida al rabaa khushuuc kaas waay khushuuc waa kaa dhacay marka khushuucaad jirtaa markii su haddana yani sabixaan rabi laclaa wabxamdi marka intaas qalbigaa isku jiraa rukuuc inaad ku jirtid maana inaad rogantiid rogmantiid aska socnaada rabaa xaalahaad akriyohaas waa digri oo rukuuca digriga loo jideeyey oo loo suneeyey inaa qalbigaa isku jiro khushuuca kamid yahay waa kaas yani ilaahay xaggiisa adina la xisaawo rukni waaye waa kaas manaha oo rukn badiniy ah batinkaadi haddii samic allahu liman xamida tirahay lafdigaa samic allahu li qalbigaa isku jira rabbana walaka alxamdu qalbiga afkaadka dhawaas qalbina kuhaasa a yani in yani oo qalbiga af kale ka tirahayd qalbigaa isku jirin wax kale xasuusaysid beecaadi sheekadaadi dicaayadaadi kursi jirishkaadi waxaas kulli iyo ninaa heblo isoo caayi ninaa saan hiri ninaa isooradiy qalbigaa isku jira imaam hazali naftiisii inti inbaadin isbaran walaalkiis axmed lehi jira jiri salaadis uu jiro jamaacada ku jirto asfaaru kal imakaas faaruki walaalkiisi kaweynas ma ahay imaam hazali weyna badi waa ka baxay waxaa la yidhi maxaa uu baxday walaalkaadi maxaa yani salaadka baka dhiiga burnaysa laakin qalbigiisaa dhiig buuxay calooshdaa dhiig buuxay maxaa jira reesa dhiig u buuxsamay aa masألة اeed asbal asfikra eelka eelka axkaamtiisa asfikraay salaada kujo kuju maasinaysa ana wa kabaa salaada kubajirnina maxaa yeelay waxaas qalbiga yani xeed asfikraay axkaam xeed aas yani asdaalacay qalbigiis salaadna waa ku jira marka dhiga qalbigiis muu samaysay waxna marka qalbi qalbika nijaasa wey ayaakooni waay khushuuc babahaasanne inta waay maana imam hazali waxa is lehay hada khushuuc la waayo may hadii qabano rukni maxaa yeelay hadii adiga beenkaadi iyo been rabbiga been allahi tacaala la xisaabiyo ruknigaas lakaa maxaa yeele waxaa lagaa rabaa adkaarta oo fi salaada dhexdeeda la jiiday dhan markaad dhehaysid aan qalbihaanas ku jiro maxaa yeele xadiidkii leehaayey mawquuf inuu ahayn kala hadda insha allah waa doonta laysa lilmari min salaatihi ilaa ma caqala minhaa qofka salaadiisii waxaa isku leeyaho oh, ma jiro ilaa intayd ka garta maahayn haddii intayd gashi oo bilaaw aad xasuusanin haddiid xasuusatid waaad akriyeysi waaad yani suuradii faatixad rukuuci waaad ku tiri waaad waa leedahay haddii intaas xasuusahaynin iska wadli ay kaa ahayd oo wax kale aad iskageliy salaad khushuuc mahaysanne marba intii adiga oo ku herti aad leh suugsaa markuu heraa salaada lix meel ka meel mar saddex meel ka meel mar waxaad lahaysaa laysa lilmari min salaatihi ilaa ma caqala minha macnaysaa waba yani intis dugti intii salaadiis iska kaso inti iska kasi keliya asleeyaha intiis xasuusayni malaha maxaa yeele haddii adi int xasuusayni intaa waay axkaamta hadda noo naxariisati waa kana marka waaa le hadii khushuuc la waayo rugni hadii laga dhiga waad an qadarno salaadiisi wax ma tarayso sidii la waayo laakin axkaamta nafteeda qabo waxay ka nabadgeliheysaa safety waa kaas ay kala badbedegeysaa seeftii oo lu dili lahay maaa taariku salaad waa laleeyaha waaa laleeyahay ninkaan taariku salaad waaye ma la dhahaayo bedelkii la dhahi lahay taariku salaad la dhahi lahay ma la dhahaayo maaa salaadaas ku jira waa kunia waa dugtaa waa himaadaa waa loo jeedaa jamaacaas ku dughaa laakin khushuuc ma haasto hasi khushuuc haasanin kusi ilaahay xaggiisa salaadii waxmatarin isdhahinay yani salaada saas batahay matukeena ma ah waxaa la rabaa salaada waxeyd lalimaado khushuuc ansolimaad sujuudkeeda dul imaahaysin rukuuceeda dul imaahaysin khushuuceedana ula imaada qur-aankaa bani sheegi doonaa waa kaas e waxay ka nabadgeliyeysaa ninkaas saas naqday oo khushuuc salaada dul imaanin waxay askaalaalay ay salaadaas ay ka nabadgeliyeysaa taariku salaad mahi laga lahay ma la dhahaayo waa dugtiyaa laleeyahaa seeftii luu dili lahay ay ka nabadgeliyeysaa axkaamtaanay keenaysaa maxaa yeelay <clears throat> ninka taarif salaadka ah waa la dilaay waa la dilaayay dil ah, ah, ah waajibays in la dilo imikii toobakan lahidaa mi yani asbanaysanin imikii saas ka bacdi aakar yani haddi tukaheenin tukashaalaanta isku joogsado waa la dilay haddii imaam muslim caadil as joogo haddii ilaahay xaggiis laga fiiriyo ilahay xaggiis loo fiiri ninkaan salaadii kuma khushuucin waxaa lagu tirhaa ninkaas aa ah, lagu xisaaba taariku salaad ilahay xaggiis daaruslaad iska yahay maxaa yaele khushuuc ma laimahay maxiis akhriyahay ma ogeyn digri ah laimahay ma ogeyn adduunya kalas dabaalahay waa kaas bini aadamka badigiina yani intaanay wax laga fogahaayo ma aha waa yar laakiin waxaa laga rabaa inaad dadaasid ilaahay salaada ahi maqbul alla ka dhigo salaada ahi salaad la aqbali agtiisii to aqbali alla ka dhigo amaa bani aadamka agtoodii ninkii masaaid gali oo dugta waaa leeya caadil waay faasiq maantaas caadil waa maxaa waa dugti oo gabartiis waa nikaaxa shahaada waa galaa ay shahaada waa loo hawali ma caadil waa ilaleeha mao caadil waa ilaleeha shahaadiis waa ansaxaysa maxaa ilin soo dugti waayo salaadiisina khushuuc ma qabin waxaa leehaa salaada haddii khushuuc ay lahayn wax ma tarayso haddii khushuuc la waayo eber waaye wax ma tarayso maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala waxaa siiriyey qur-aanka xadiisii markii dadkiisa soo suuban oo fiican ad sheegaya ilaahay qad aflaxa almuminuuna firi muminiina liibaani aladiina hum iri khaashicuuna khushuuca fii salaatihim salaadooda khushuuca markii awsaaf lmuminiin ilaahay ad sheegaya muminiinta sibayaalkoodii muminiinta aflaxa almuminuuna adig adi maxaana ka tihe aladiina hum fii salaatihim khaashicuuna ilaahay yidhi haddii khushuuc laaftid maxaana ka tihe waa kaas maxaana ka tihe waa kaas awsaaftii baa ka baxday marka arkaanu oo magaciisii arkaanu salaad waxaa waaye tamay saddex waaye tamay saddex waaye alwalu ka hore aniyatliya waaye niyada hadii iyo bilaawno hadii dinka waa shu aniga waxma imgeli ay alaama joojiyaysa masida waay niyada aan bilaawno aniyatliya waaye niyada waxay leedahay hatii aan ka dhino xaqiiq xugun maxal zaman kayfiyo waa kaas shardi iyo i maqsuud wakaas niyo xaqiiqadeed lihiraa waa soo sheegay xaqiiqatun mahano shicirkiyaa ku imaahay oo leehay yani niyadii qaadaaya xaqiiqatun xukmun maana eh? xaqiiqatun xukmun wamaxalun wazaman walkayfiya ma eh? maqsuudun xasan mahano intaa ahay halahaa iska joogo maxaa le halkiiba intaa islan kaada xukunkiiba ku insha allah gelina gooligiisii maxalkii waa gelaynaa yani xaqiiqadii zamankii kayfiyadii shardiga le nidaa shardi le xaqiiqay leedahay xugun ay leedahay maxal ay leedahay zaman ay leedahay maqsuud ay leedahay intaa waay toddobadan safiirat najaa shaarixeedi kaashif sijaa waa xusi kaas waa sheegay ilahi subxaana allah الحمد لا إله إلا أنت أستغفرك